alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirka waa kii labaatan iyo saddexaad ee ka mida min anubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya waxaynu ku soo jiray xuruuf اlmacaani xuruuf اlmacaani ayaynu ku soo jiray wa minhu waxaa ka mid ah xuruufta loo baahan yahay barashadeeda cinda alistidlaal biadilat اlkitaabi wasunna allaamu laamtaa ka mida laamtuna way noocyo badan tahay hadda sheekh wuxuu u jeedaa tii xarakaysnayd midii al al ay ku jirtay ma rabe wuxuu rabaa tii laamta caadiga ahayd almutaxarika oo laamu tawkiid iyo laamu lamr iyo laamuljar noqota saddexdaa noqota tii majruurada ahayd ayuu marka sheekhu ka hadli doonaa inta badan darsigu kaasu ku saabsanya ayb sheekhu marka wuxuu yidhi middaas laamta marka way howlo badan tahay wadaadda labaatan iyo dhowr bay sheegaan qolyo soddon bay gaadhsiiyeen qolyo soddon waa ka badan yahay dhahan macaanideedu marka hadda in yaroo aan umalayn inay tahay shan iyo toban yuu ka dhigi doonaa sheekhu shan iyo toban macnuu sheegi doonaa oo muhiim markaa uu arko ayb abulxasan alharawi ayaa keligii kitaab ka qoray laamta keligeed kitaabu laamaad macaanideedii howlaheeda kitaab dhan buu ka alif wa minha minhu waxaa ka mida maa yuxtaaju fi اlsdlaali cinda alistilaali bihi cinda alistilaali biadilla kitab loo baahan waxba allaama baa ka mid oo litacliili macnihii koobaad tacliil cilayn iyo sababayn xukumkii iyo falkii bay cilaynaysaa oo sababka uu xukumku u dhacay ama sidaa loo yidhi ama isaa u noqotay ayay caddaynaysaa naxwu qowlihi tacaala litaxkuma bayna annaas inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaas inzaalka qur-aanka iyo ayaa waxaa laga dhigay maqaasidiisii iyo cilalkii tanziilkii inzaalka in ummaddu ay ku kala baxdo oo lagu xukumo wainahu lixubi اlkhayri la shadiid baa ka mid a lixubi اlkhayr la shadiid khayrku hadda waa maalkii wainahu lixubi اlkhayr ay liajli xubihi اlmaala la shadiidun waa mid bakhayl oo gacan adag ayib lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda اrusul laamta marka laamu tacliil ayaa la yidhahdaa falka xukumka ficilka ayay cilaynaysaa sababkiisii iyo wixii loo sameeyey bay tilmaamaysa waxaa ka mid a ah wlkhtisaas bay ku timaadaa ikhtisaas fii laa yaqbalu milka ikhtisaaskuna inta badan waa taqaanaa waxaan la milkin karin ee ruuxu u laakiin la gooni noqon karo ama gooni loogu aanayn karo ayaa ikhtisaasku galaa ayb maa yakhtasu bihi almusnadu ilayhi min hayri istixqaaq ayay inta badan gashaa fii ma laa yaqbalu milka walakinahu yakhtasu bilmusnadi ilayh ayay gashaa tan ikhtisaaska naxwu aljullu lilfaras aljullu lilfaras asurju lilximaar aljannatu lilmuttaqiin waxaasoo dhan ikhtisaas baa la yidhaahdaa maxaa yeele innagu jannada ma mulkin karo mana lihin allah iska leh laakiin maadaama muminiinta ay gooni ku tahay oo ilaahay ku maamuusayo laamta ku jirta lilmuttaqiin waxaa la dhihi waa laamu ikhtisaas ikhtisaas لأن الجنة laa تqبل الmilk laakina waa maxay waxay gooni ku tahay mima yakhtaصu bihi almusnad ilayh oo muminiinta ahaade muminiinta ah saasaa marka ikhtisaaska loo yidhi ayb kooruhu iyo mxuu ahaaye waxaasna waxaa iskale faraska karbaashka waxyaabaha uun gaadiidka la saaroo dhanba waa isku mid macnihii saddexaad sheekhu wuxuu yidhi wاlاstixqاaq bay ku timaadaa istixqaaq ayay ku timaadaa naxwu alxamdu lilah mahad allay u sugnaatay alcizatu lilaah marka inta badanna midan istixqaaqa ah waxay gashaa marka macaanida loo tirina dawaadda isnaadu lmacaani ila dawaad marka shay macno ah cilmi cizo sharaf quwo macaanidaas marka loo tiriya daati iyo jinsi iyo shaksi loo tiriyo ayaa inta badan timaadaa xamdigu hadda waa macni alla loo tirinaya cizadu waa macni alla loo tirin walilaahi alcizatu walirasuuli walilila akhiri ayb marka bayna alistixqaaq wa bayna alikhtisaas cumuum mulaqa ka dhexeeya cumuum mulaqa ayaa ka dhexeeyo waa kala diran yihiin falistixqaaqu asaga marka acam waxaan leehay mulaqan min ayb marka sidaas wey marka waxaad leedaha kullu ikhtisaas waxaan leeyahay waa istixqaaq kullu ikhtisaas waa istixqaaq Eh, laakiin kullu eh, istixqaaqin ma aha ikhtisaas istixqaaqa guda ballaaran gula ballaaran shaygii aad la goodida ahayd iyo kii aad mudnayd iyo kii milkii ka suurogelihayaba waa la odhan karaa muxuu ahayey eh, istixqaaqa ayib wtaqu naar aladii maay aayaddi wtaqu naar alatii uciddat lilkaafiriin maxaan leenahay laamta ku jirta ma istixqaaq ba mise waa ikhtisaas istixqaaqay ikhtisaaska ka camsan istixqaaqa camsan soo ma aha haddee laamtan ma noqon karto ikhtisaas istixqaaq dhaha maxaa yeeley naartu waa lala gelhayaa gaalada cusaatulmuwaxidiin baa la gelhaya idan falam yakhtasuu soo sidaa maaha gooni kumaysan noqonin laakiin way mutaan matamiso maaha allahuma inaad sida wadaadaha qaarkood bacd culamaء اlmacaani fii kitaab الlah waxay yidhaen waxaa weeye waxay naartan gaalada ku dhacaysa gooni bay leeyihin waa naar u gooni ah dab u gooni ah weeye magaca guud un baan wadaagnaa marka taa haddii la yidhahdo masale kale laakiin waxaa weeye saasay noqonaysa waa mustaxiqa naartu waa laamu istixqaaq aayadda ku jirta ee maaha laamu ikhtisaas farqigaasaa udhexeeya istiqaaqa caamsan aan ka soconno welmilkii bay ku timaadaa laam ilmilki taada waa midda caanka ayadoo fii ma yaqbalu lmilka watamliik ayay gashaa lilaahi maa fi الsamaawaati wma fi اlard ilaahay waxaa u ahaaday milki iyo lahaansho iyo khalqi iyo iijaadba dhul iyo cer waxaa hoos dhex yaalla iyo labadooduba tii shanaad wاlcaaqiba laamu sayruura wa laamu lma'aal laamu sayruura iyo laamu lma'aalba waa la lakin laamu lcaaqibana waa la yihahdaa naxwu qowlihi tacaala liyakuuna lahum caduwa waxazana liyakuuna lahum caduwa waxasana waxayna laamu lcaaqiba aw laamu sayruura aw laamu lma'aal timaadaa faacilku falkuu samaynayo markuusan oga jeedin ujeeddada iman doonta fal baad adugu samaynaysaa waxa ka dhalan doona adoo ma qasdaysid fircawn iyo xaaskiisii nebiyulaahi muusey qaadeen ogamaysan jeedin hadhow inuu cadow u noqdo oo uu ka farxasho oo midna uu eh, muxuu ahaayey diin ogu yeedho oo mulkigoodu dumiyo abadan haddii aad qasadka u jeedo laamu taciil bay noqon way ka bixi khadka laakiin waxaa weye laamu aw alcaaqiba waa inuu faacilku fal sameeye laa yaqsudu bihi maa yauulu ilayh maa tasiiru ilayhi اlumuur oo ma jeedid marka waa maxay laamusay biyo muxuu noq aduu yaadan u jeedine falkii aad samaysay xaggee ku biyo shubtay biyo muxuu noqday ninka adugu aad kolkoolisanaysay eed lahayd waxa ku taro inuu cadow kuu noqdo sharcan haddee danbay kuu ahayd haddaad rumayso raacdo aday dan kuu ahayd laakiin maadaama aad kaafir ahayd sidan adugu maadaan doonayn maadaan doonayn liyakuuna sida ugu noqda lahum ayagu fi lma'aal wey waalcaaqiba yaysan u qastini wain lam yaqsudu caduwan waxasana middan hadda laamu alcaaqiba ama laamu sira aynu ku sheegnay ama laamu tacliilku cafwan laamulma'aalka wadaadda waxay u celiyeen tii koobaad tii koobaad aan soo maray laamu tacliil ciladunbaa laba noocay dheh midna waa mid uu qasdaya faacilku midna miduusan u qasdaynin labadu waxaad ka dhigtaan laamu tacliil hoosgeeyay dheh anoo qaybinina wadaaddaa sidaa odhanaya dhibba ma mid macnihii lixaad walitamliiki milkisiin bay ku timaadaa naxwu wahabtu laka diinaaran waxaan kuu hibeeyey diinaar diinaar ayaan kuu hibeeyey yaan ku siiyey inama sadaqaatu lilfuqaraa iyo wixii la halmaala yay ku timaadaa tamliig cindana niman baa nagu haysto laamtaas waa laamu asarfiya ma ah laamu tamliig waa iska un baxdi iska mxuu ahaaye iska fiqi eh xagga luqada marka la yidhaahdo laamu tamliig bayyay ku caddahay macnihii toddobaad wuxuu ihi washibhihi tamliig wax shabaha tamliig wax shabaha ayb naxwu qowlii tacaala jacala lakum min anfusikum aswaajan naftiinna ilaahay wuxuu idinka yeelay oo idinka abuuray dumar xaasas ayb marka lakum taasi hadda waa shibhu tamliiga ma aha tamliig xaqiiqi ah mulkisiin hadda lagu siiye toosa waa tamliig jacli ah tamliig jacli ah weeye toddobadaas macnuu hadda sheegay macnihii sideedaad watawkiid bay ku timaadaa linafyi laamuljuxuudkii a taqaana waa midaan kaana iyo yakun iyo wixii la halmaala ficilkaasay marka manfiga ah yay xoojinaysaa laamu tawkiid linafyi nafyigay xoojisaa inta badan kaana iyo wixii la halmaala ma ama haka hormarto ama wixii la halmaala laamu ljuxuudna waxaa loo yidhi lannaha waa tajiiu bacda annafyi tajiiu bacda annafyi bay imanaysa marka saasaa loo yidhi ficilkii mudaarice marka mustaqbal iyo xaalaba noqon jiray yo markay bacda nafyi timaado laamtuna timaado wuxuu eh, khaalis noqonayaa xaalo xaalo isku bedelaya naxwu qowlihi tacaala wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyudiica iimaanakum laamtaa liyudiica ku jirta wey laamu eh, atawkiid maxaa yeelay khasaaistada waxaa ka mid a ah dhowaadaadu waa laga maarmi karaa waa laga maarmi karaa oo haddii loo baahdo waa la goyn karaa ma kaana allahu liyudiica meesha dad goyso waxaad dhigi karta wama kaana allahu yudiica iimaanakum inay marka wax dhuujiso oy xoojiso unbay meesha u timid oo ficilka kaani ee manfiga ah ay xoojiso ayb bay u timid wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim ayb ayadna waa un la macno wey waa la macno sheekhu wuxuu yidhi aw hayrihi towkiid linafyi waxaan ka ahayna way ku timaadaayo muطlaqu towkiid ah ila kii hore muqayad buu ahaa tawkiid linafyi bay ahayd nafyi iyo jaxdi iyo diiday xoojinaysa hunaana waa maxay khayrka oo macnaha sagaalaad ah waa inay u timaaddo dhuujin keligeed dhuujin bay u timaadaa ayb dhuujintuna waa masale dhib badan oo hadda ka hor ibnu taymiye kitaabkiisan aliimaanka markaan maraynay uu soo qaada weeyo waxay mutlaqu tawkiid u timaadaa markuu caamilku matalan tabarbeelo markuu caamilku daciif dacfi ku yimaado ima litaahur can اlmacmuul caamilkii baa dib tegey macmuulkii baa hormaray ayb ama caamilku laftirkiisu asalba oo aha fi اlcamal ee waa masder oo kale isim faacil oo kale isim mafcuul oo kale marka alaslu fi waxaa lagu inay afcaashu noqdaan markuu marka caamilku daciifo ima litaqdiimin aw taakhiir baynahu wa bayna macmuulihi ama uusan asaalo u lahayn fi lcamal markaas laamta gasha waa laamu towkiid marka taqwiya lilcaamil ayay ku imanaysaa waxay ku miaaliyaan caamilka u daciifay bitaqdiim wataakhiir in kuntum liruya tacbiruun in kuntum liruya liruya laanta ku jirta waa maxay waxaan lena waa laamu towkiid towkiidu nafyina ma aha waa mutlaqu towkiid lanna tacbuurun caamilkeedu eh, cafwan liru'ya caamilkoodu waa ficilka dambe asal waxaaba inay leeyihiin somaa qolyihii reer naxwo in kuntum tacburuuna liru'ya idan caamilkii baa dib maray macmuulka oo liru'ya baa soo hormaray mar hadduu marka ficilku ku adkaatay inay ru'ya uu si fiican oga shaqeeyo waxaan leenahay waa ku xoojinayna waxaan gelinaynaa ru'yada laam baan ku dhejinaynaa laamta waxay la shaqaynaysaa ficilkii tacburuun <laughs> ah la shaqaynaysaa barkuu caabilku eh, uusan asaala fi lcamal lahaynna waxay ku miaaleen acaalun lima yuriid facaalun limaa yuriid marka eh, uu ficil yimaad waa aragteenoo looma baahno in laam la in allaha yaxkumu maa yuriid yafcalu maa yashaa huna laakiin facaal baa timid ood garanaysaa haddee eh, sifadaa marka waxaan ku xoojinnay limaa yuriid facaalu maa yuriid lama dhihine limaa yuriid weeye ogow caamilkan ayaa waxaa ku jira dacfun fi اlcamal ficilcamal baa ku jira lanna asaalusan u lahayn fi lcamal markaasay ay leeyihiin aw hayri ay mutlaq tawkiid mutlaq tawkiid waa baxdi dheer buu ibnu taymiya ku sameeyaa kitaabka aliimaan oo kale markuu marayo ayb naxwu ina zaydan laqaa'imun ina zaydan laqaa'imun mutlaqu tawkiidkii buu hadda rabaa inuu inoo sheego tan waa nooc kaleo waa laamtii iyaduna geli jirtay khabarka habarkay gashaa marna hadday mubtadaha gashaan laamulibtida baa la yidhaahdaa laamibtida oo dad tiraado laantum ashaddu rahbatan fii suduurim laanta ku jirta waa maxay laami ibtida ina la zaydan qaa'ima haddaan dhahnana maxay isu bedelaysaa la zaydun qaa'imunna markaas laami ibtida wey toorana macno kale yeedhaysa tan hadda laamul ee khabarkii bay gashay marka intuba marka tan khabarka gashay iyo markay mubtadaha gashaba iyo markuu ficil caamilku cafwan uu daciifa camalkiisu lita'khuri wa taqdiimi اlmacmuul iyo markuusan caamilku asal fi lcamal uusan ahayn intaasoo dhan waxay isku yihiin muطlaqu atowkiid macnihii tobnaad wa ta'ti waxay timaadaa laamtu bimacnaa ilaa bay ku timaadaa naxwu qowlihi tacaala suqnaahu roobkii baanu kaxaynay iyo daruurihii libaladin mayitin laamta ilaa baladin baad in baan u malaynaya waxaa ka mid a biana rabbaka awxaa laha awxaa laha lahaadaas maxaan leenahay awxaa ilayha awxaa rabuka ila naxli baa laisku ogaada marka ilaaba awxaa ku gudubtaa macnaha koyo tobnaad waa bimacnaa cala bimacnaa calana way ku timaadaa naxw yakhiruuna liladqaan yakhiruuna liladqaan bimacnaa yakhiruuna cala aladqaan waxay u dhacahayaan lafgareedka ama wejiga iyo labiyo toban watati waxay ku timaadaa bimacnaa fi wa fi bimacnaa fina way ku timaadaa darfiyadii naxwu qowlihi tacaala wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaama ay fii yowmi اlqiyaama fii yowmi اlqiyaama ayb saddex iyo toban wa bimacnaa cindana way ku timaadaa cindadii alwaqtiya cindadii alwaqtiya tii makaanada ahayd ma aha ama rudbada ahayd waa cinda alwaqtiya naxwu qowli calayhi salaatu wasalaam suumuu liru'yatihi ay suumuu cinda ru'yatihi sooma bisha markaad aragtaan agteeda macnaha afariyo tobnaad macnaha afariyo tobnaad waxaa weeye wa min naxwu min bay ku timaadaa naxwu qowlihi cafu naxwu qowlika aa tidhi samictu waxaan u maqlay lahu ay lirajuli suraakhan qayle iyo dhawaq marka lahudama maxay samictu minhu bay ka dhigan tahay xaggiisaan ka maqay ay minhu kii shan iyo tobnaad wuxuu yihi sheekhu wata'tii waxay ku timaadaa bimacnaa canna way ku timaadaa naxwu waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran maa sabaquuna ilayh cankabuud buu hadda aniga ii sheegay inay tahay laakiin aayadda axqaaf ee koyo tobnaad ayuu sharaxa ku sheegay inay tahay miaalku uu rabo ayb tanna marka axqaaf baana kaga cad laamtu marka markay bimacnaa can noqonayso waxay gelaysaa ismiga ruuxa maqan ee la hadal hayo qisaduna asaga ay khusayso kaasay gashaa ayib hadda waxaa hadlaya waa gaalada cidday xaman hayaane wax ka sheegahayaan ama bahdilayana waayo waa mu'miniinta laamta mu'miniinta la hadal haya gashay ee markaa ka maqan goobta xaqiiqatan oo xukman laamta gashaa la waa laama bimacnaa can oo lilmujaawaza وتجر isma man haaba xaqiiqatan aw xukman maca annahu yatacallaqu bihi اlqowl warka iyo waxa la sheegaya asagoo ku saabsan yahay goobtana waa ka maqan yahay lagu xamanayo lagu roogay aan wax lagaga sheegayo ismigiisii haa'ibkaas maqan magiciisa bay laamtu laamtugelaysa ay galaysa marka taasaa la yidhahdaa bimacnaa can bay noqota ayib maxay kaloo wadaadda sheega ina xataa ay hayru lmaquuli lahu inay gasho iyadoo bimacnaa cana gasho oo waxay ku mitaaliyaan waqaalat ukhraahum liulaahum oo kale ay ku mitaaliyaan oo meelo badan ayaa lagu sheegaa aan iskaga socon ayb walaa aquul liladiina tasdari acyunukum oo kale waxay waa lamid iyadoo bimacnaa cana un weeye kolba koox meesha ka maqan oo iyaga la hadal hayo imaa xaqiiqatan aw xukman unbay laamtu gelaysaa oo daabidkii qolyaa itiraadinayo aan duminaynin ayb ka daraa'ir اlxasnaa'i qulna liwajhiha inahu mxuu ahaa bayan xasadan wa baqya inahu ladamiimu marka qulna liwajhiha waxay loo jeedaa qulna can wajhiha marka ama laamtu waxaad tidhahdaa daabidka ku dheg ama wax walboo ka hoos baxana hoosgeli tawiilan aw <laughs> tawasucan ama kala qaybi dhibba mala an iyo tobanka macnuu sheekhu inoo sheegay waqaaladiina kafaruu liladiina aamanuu ay can iladiina aamanuu bay ka dhiganta waxay ka yidhaahdeen dadkii muslimiinta ahaa wa minhu waxaa ka mid a xuruufu lmacaanida loo baahanayo cinda istilaal lowlaa baa ka mid a lowlaa ayaa ka mid a wa muqtadaaha macnaheeduna waxaa weye waxay keenayso fi اdukhuuli calى jumlatin ismiyatin waxaa weeye imtinaacu اljawaab <clears throat> marka labay kugu sheekhu kugu qaybiyeyoo inay jumla ismiya gasho iyo inay jumla ficliya gasho ayb yuu kugu qaybiyey jumlada ficliga markay gasho macaani dhowra yeelan doontaa tawbiiq iyo taxdiid bay yeelan doontaa laakiin markay jumla ismiya gasho ku hormaray muqtadaha ay waa macnaaha waxay keensanayso fi dukhuuli calaa jumlatin ismiya markay jumle ismi a ah gasho jumle ismina haddee jurmiga lagu soo bartay waa maxay waa imtinaacu aljawaab jawaabtii inaysan suuro jazihii iyo wixii abaalmarkaa ee la sugaya baan suuro galaynin maxaan loo suura liwujuudi shari shardiga joogitaankiisa awgeed bimacnaa waxaa tanaafi ka dhexeeya oo isdiidaya shardiga iyo jawaabka waxaa laisku ogaa asal shardiga jawabka inay wada shaqeeyaanoo shardiga marka la helo la helo jazihiisi iyo jawaabkiisi lowlaa mar hadday timid waxaa weeye waa kala boodayaan marka xarfu imtinaaci limtinaac intii wakay dhihi jireen ka tirsantay dhihi jireen marka low oo ka daran way soo socotaa dhib badan caawad laga yaba inaad ku rafaadaanba wuxuu yidhi naxwu lowlaa zaydun lowlaa zaydun zayd hadduusan jiri lahayn hada huwa shard shardiga wakaas la akramtuka waan karaamayn lahaa jawaabkii wakaas marka maxaa suuro geli waaye karaamayn kuma karaamayn haya wey oo maxaa karaamada ii diiday zayd baa soo fadhiya meesha asaga soo fadhigiisa soo geysa waaweynyaha ayaa ku sejiyey in lagu karaameeyo <laughs> ayib marka khabarkeedana waa ogtihiinoo fi naxwiyaati waa la xadfaa wujuuban bimacnaa lowlaa zaydun mawjuudun ayib aw qaa'imun aw naa'imun hadduusan isagu soo taagnayn la akramtuka marka khabarkeeda waxaa loo xadfaa wujuuban baa loo xadfaa tan marka lowlaa hadda uu ka hadlayana waa tii shariyada ahayd waa iska xarf shari wey marka la akramtuka aynu ka soconno sheekhu wuxuu yidhi aw ficliya wamuqtadaha fi اdukhuuli calى ficliyatin ayib ficliya hadday gasho ficluhaa ficilkeeduna mudaaric ficliyada qaybinoo ma ficil maadibaa jumladaasi ficliyada amise waa mudaaric wey wuu qaybiyey marka waxay gashay lowlaa jumla ficliya ficilkeeduna yahay mudaaric maxay faa'idaysay ataxdiidu caraabin waa alab xafiid ah alb xaiita oo yaraha qalabsan naxwu lowlaa tastakfiruuna allah maa ilaahay dembi dhaaf weydiisata canaan baa la socota dhagaabin weeye ma a hadal dabacsan ma ah falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifat liyatafaqahuu fi اdiin baa ka mid a lowlaada macnaha ku timaado waxaa weeye waxaan leenahay marba hadday lowlaadii shardiyada ahayd tanaafi ka dhigay beyna jawaabiha waa shardi ay ficil gasho ii sheeg mudaarica waxaan leenahay taxdiid bay faa'iidaynaysaa wadaadana waxay dhaheen xataa mararka iyadoo maadi gashay bay faa'iidaysaa taxdiid niman aayadda hadda towbeen sheegnay baa ka mid ay dhahaan laakiin niman waxay leeyihiin aayadda towbo waxay u keentay ii sheege taxdiidka liqaraa'in ilmaqaam siyaaqa iyo qur-aanka siyaaqiisa tusamay asal baasha alla kala qayb dhiba mala aw maadin bay gashay aw dakhalad waxay gashay calaa jumlatin ficliyatin maadiya maxay faa'iidaysaa muqtadaha waa maxay waa atawbiiku canaan la iscanaanto watanadumna way ku timaadaa ama watandiim caf tandiim in qoomamo lagaa keeno la shalayta lagu sii daayo lowlaa jaau calayhi biarbacati shuhadaa baa ka mid ah naxwu qowlihi tacaala tawbiiqu marka iyo tandiimku waa isku hoosgala mararka qaarkood lowlaa jaau calayhi may oola yimaadaan wadka iftarhay wadaan ee bakhtiga iyo umulmuminin ku sheegeen biarbacati shuhadaa marka waa canaan wey dhagaha lagaa raacahaya tii hore maxay ahayd waa taxdiid caraabin lagu caraabinhayay oo xoogo lagu tirtirsiyey ta waa maxay dhagaha lagaa raacay maad la imaatid adiis ka hadlahaye afar markhaati maad la imaatid walowlaa id samictumuuhu qultum maa yakuunu lana an natakalama bihada baa lamid a lowlaada ku badan suuratu nuur ee atin qaybta hore waxay u badan tahay tawbiiqaas iyo tamdiinkaas u badan tahay marka labada macno inoogu qaybiyey macnaha hore ay keento waa maxay markay jumla ismiya gasho imtinaacu اljawaabi liwujuudi الshardi ayb markay ficil gashana mudaarici maadi u qaybso tandiim iyo tawbiiq oo wixii maadi ah iyo taxdiid iyo wixii mudaaric ood hoosgeysato wa minhu waxaa ka mida low baa ka mid ah low waa masalo dhib badan ilaa bacdu ahlicilmi ay ku kaliftay niman nuxaad ahaayoo luqawiyiin ahaayoo udaba ahaa oo ayaa ku qasbanaaday oo ashaaciro ahaa inay ibnu teymiye weydiiyaan sheekhuna uu ka qoro risaalo dhan uu ka qoro asagoo weliba kutubtiisii ka maqan oo meel cidlo a ah joogayaa su-aasha loo keenay markaasuu muqadimad hore ku calacalay kitaab aan muraajiciye ma haya laakiin wixii aan hadda xusuusta iga dhegayso ilaa yowmina hada risaalo low laga qoro risaalo ugu xoog badan wey cala aliطlaaq ilaa uu ku qasbanaaday mxua wadaadkii ii sheegee suyuuti kitaabkiisa mxuu ahaa hamculhamaamicmiyuu ahaa iyo misharkaba inuu ku soo qaato jamiica arisaala oo uu ka gooya inta dhexda ah muqadimaad culculus iyo low baxigeedii markuu gaadhay intaasuu soo urursaday in dhexda ayadoo baxi usuuli ku jiray ilmutaymi markuu yidhi waa hadlahayaa meel walbay la gelaysaa baashu meel walba dahaaray aadi oo iimaan bay aadi oo kufri bay aadi oo muxuu ahaa marka intaasuu iska gooyey marka gooniba hadda loo daabay waxay ku daabacan tahay majmuucada sagaalaad jaamicu lmasaa'ilka majmuucada sagaalaad bay ku daabacan tahay iyada hala muraajaceey ayib low marka waa xaraf dhib badan weeye marka waa xarf faa'iida yufiidu alrabطa wالtacliiq adawaatu shardiga ayaa laba qaybood ah adawaad shardi oo ayagu faa'iideeya in ficil jazaha iyo jawaabkan la isku xidho mujarad rabطi faqad atacliiq sida in iyo wixii la halmaala man iyo wixii la halmaala man yacmal suuan yujza bihi waa laisku xidhay in dakhalti daara guriga haddaad gashfa anta aaliqun falka haddaad samayso waad furan tahay hadday samaysana way furma hadday samayma furmayso idan waxaan waa tacliiq mujarad tacliiq bayna mxuu ahay aljazaa washar baa lagu yaqaana ayadu laakiin way ka duwan tahayo tacliiqii iyo rabdiga iyadoo wadata haddana waxay keenaysaa intifaac shar hadda waxaynu soo maraynay liwujuudi shardi lowlaa ayadu shardiga bay meesha ka saaraysaaba waaba dhan kale u shaqaynaysa dhan kale u shaqaynaysa tufiidu الsharطa wاljazaءa wa tufiidu ayضa intifaac الsharطi binafsihi marka waaba xaraf dhib badan weeyo rag badan ku rafaadeen zamlakani xaafidkii ashcariga ahaa ee xaggana adiibka ahaa ee icjaaz اlqur'aan ba xataa ku ah mutabaxirka iyo faniga adabka ayaa su-aasha ibnu taymiya weydiinay ayb marka dhibkaasay leedahay dhibkaasay leedahay amaa jazaheedii ayadoo faa'iidaysay alrabط wالtacliiq bayna aljazaءi wالshard yay haddana kuu faa'iidayn intifaac الshard maxaa kuu yimid jazihii qad yantafi waqad laa yantafi jawaabkii jazi qad yantafi waqad laa yantafi marka waa xaraf dhib badan bal sheekhu siduu yidhah fiirin aadda wa minhu waxaa ka mida ah lowba adawaadka ka mid ah maxayna u timaadaa limtinaaci maa yaliihi low waxa ku xiga oo kee ah waa sharigi sharigi weeye limtinaaci maa yaliihi low shayga la xidhiidhaan yaan suuro galaynin ayib waxay kaloo ku timaadaa wastilzaamihi waltizaami low litaaliihi ka shardiga xiga oo jawaabki ah ayb marka taali iyo muqadam bu hadda inoo isticmaali doona waa musalax kalaami ah wey musalax mantiqi ah weeye taali iyo muqadam muqadamku waa shardiga muqadamku waa shardiga waxaad shardi u daqaateen huwa almuqadamu cinda almanaatiqati waاljadaliyiin taaliguna waa jazaha ama jawaabka jazaha ama jawaabka wey marka xarafka low wadcan wa luqatan macnuu keenaa dalaala caqliya oo min baabi اlusuum watalaasumana macnuu keenaa hadda sheekhu wuxuu rabaa inuu labaduba isku kaa raaciyo marka altacliiq bayna الsharطi wاljaza wa dalaalatuha cala intifaaءi الsharطi waa dalaala lugawiya wadciya oy low leedahay amaa in jazuhum uu hirgalay inuusan hirgelin waxay ku xidhanta kulmo maqaamka la taagan yahay waana dalaala caqliya oo macnaha lagala dhabaxayo wuxuu ihi sheekhu marka limtinaaci maa yaliihi wahuwa shar wastilzaamihi istilzaami low wey aw shari litaaliihi kii raacahayay taaliguna waa jazihi ama jawaabkii maa yalii lowna waa shardigii waxiina idin mar hadday sidaa tahay fayntafi waxaa meesha ka baxaaya attaali taaligaa meesha ka baxaaya goorma taaliguna hunada wuxuu u jeedaa jawaabkiiyo jazihii waa in naasaba naasaba bimacnaa insaawa wuxuu fiirinayaa talaasum ka dhexeeya shardiga iyo jazuhu inay isla egyihiin in uu jazuhu awlowi yahay iyo inuu adwan yahay saddexdaas suuru keeni doonaa laazim musaawi ah iyo laasim awlowi ah iyo laasim adwan ah oo hooseeya saddexdaa munaasabu sheekhu kuu sheegi miaalku ku cado dhibbabalehe fayantafi taali taaligaa meesha ka bixi taaligu mesha wuxuu baxay shardigii baa la waayo wey soo meynan soo sheegin hadday isku xidhay low shardigii iyo jaziha isku xidhay xaggana ay ku tusayso intifaaca shardi maxaa ka laasimhay intifaac lmashruudi haddii shardi la waayo mashruudka waa la waayaya haddii cilo la waayo macaulkii waa la waayaya marka ayadu dilaala luqawi waxay kuu tusaysaa alrabطu bayna الsharطi wاljaza in la isku xidho watadulu fii nafsi اlwaqti ayضa intifaac الsharطi fayalzamu caqlan hee intifaac اlmashruud soo maydan garani intaa wuxuu sheekhu hadda kuu sheegaya aynu ka soconno fayantafi waxaa meesha ka baxay ataali jazihi baa baxaya goorma shardina horaanbu waa sii baxay shardina ayadaa la kacdayba waa in naasaba wa hadduu u dhigmo in naasaba huna insaawa ku fasir almuqadama muqadamkuna kee ahaa shardigii ayb oo walam yakhlufu uusan bedelin jazihii hayruhu waxaan asaga ka ahay in marka meesha ay ka baxdo jazihuna meesha waa ka baxaa cafwan shardigu meeshu markuu ka baxo jazihuna waa ka baxaaya haddii laakiin jazihii cilo kaloo keenta ay jirto jazihi wuu joogaya maxaa yeele waa xukun mucalala bicilalin mid hadday baxdo weli xukunku waa joogahaya waa jazihi cilalku markay dhammaadaanna xukunku waa dumahaya lanna jamiica alcilal baa dumay sidoo kale shardigii markuu meesha ka baxo jazihi waa raacahaya waa hadday isla ekaayeen aljazaau washar hadday dhacday inaad aragtay shardigoo intifaa ee meesha ka baxay jazihina uu joogo macnaheedu waa maxay shardi kale ama cilo kaleoo jazaha dhalisa ayaa joogta oo badashay shardigii meesha ka baxay wama anfaqtum min khayri fahuwa yukhlifu wey khalaf kala meesha fadhiya <laughs> ayb walam yakhlifu uusan bedelin hayruhu naxw aan fahanne low kaana fiihima haddii samaawaadka iyo dhulalku ay joogaan aalihatun ilaahayaalo kale oo ilaahay aan ka ahayn ila allahu alla aan ka ahayn lafasadataa way fasaadi lahaayeen low waxaad soo tiri waama waa xarfu sharطin ama waa aadaatu tacliiqin wa rabطin bayna aljazaءi waالsharطi low kaana fiihima aalihatun kaasi waa muqadamki lafasadataana waa taaligii ama jazihii iyo shardigii kaad u taqaaneen maxay ku tustay marka inay isku xidhan yihiin wujuud اlaaliha iyo fasaad الsamaawaati wاlard isku xidhan yihiin waxayna kuu faa'iideyn inaan la helin shardiga ahaa tacadud اlaaliha way la kacday waa shardiga way baabi'isay mar hadday baabi'iso asna maxaa baaba'ahaya fayantafi الtaali oo ah cadam اlfasaadi fi اlard wالsamaawaat soo macna iska roon ma aha intaasuu sheekhu u jeeda maxaa yeelay waana waa musaawi kama badno shardiga wuxuu ahaa wujuud اlaaliha ila اllah oon alla ka ahayn waxaa laga ratibay xal xugum oo ah fasaad ah xugumka iyo shardigu jazaha iyo shardigu waa mutasaawiyey cilo kale oo fasaad dhalisana lama sheegin ayib marka waxaan leenahay yantafi الsharطu wayantafi اljazaءu macan midna dilaala lugawiya waa intifaau shart midna waa dilaala caqliya lusuumiya oo waa intifaau اlfasaad kan marka burhaan tamaanuc iyo daliil tamaanuc ee usuuliyiintu iyo mutakalimiintu u yaqaanaan mulagina lagu sharxay aan iskaga tag muhimdu waa maxay low kaana fiihima aalihaة ilى اllah la fasadata idan waxaan leenahay lam yuujad اlfasaadu fi الsamaawaati wاlard oo taaliga ah idan waxaan leenahay falam yuujad alaalihaة اlmutacadida ayib waxo dhan waa isla gubteen bul allah ka siiyo ilaa in khalafahu inuuba bedelaba mooyeen muxuu ahaayay mid kale cafwan laa in khalafahu maya marka fayantafi taali soo ma ah taaligu markaa ma anfoobayo in khalafahu hadduu ku kala badalo taali kale hadduu badalo wey kii shardigu markii la waaye kacay hadduu ku kalo oo jazo kale meesha u yimaado markaana waa maxay waa markuu ka caamsan yahay idaa kaana taali acama min ashari wey kii hore wuxuu ahaa markay shardigii jazuhu isla siman yihiin bul bay isla odhanhayaan wax ka soo harayna ma jiro laakiin ida kaana اtaali wahuwa اljaza acam mxuu ahaaye min ashar oo muqadamka ah waxbaa soo harhay maala naxw waxaad tidhi waatuu kaga reebo marka falaa yantafi taali weeyo low kaana insaanan hebel hadduu kan hadduu waxaasi hadduu bini aadam yahay la kaana xayawaanan baad jir xayawaan buu noqon lahaa lakaana xayawaanan iyo insaanan kee caamsan xayawaankaa caamsan idan altaali waa acamu min ashardi oo muqadamki ah fain alxayawaaniyata buu ihi xayawaaniyadu laaziman weeye laazim acama cafwan acamu ee ka caansan min alinsaaniyati wa hayrihi insaaniya iyo hayrkeedba way ka caansan tahay ayb falaa yalzamu min cadami kownihi insaanan cadam alxayawaaniya waxaad tidhi waxaa aan muqda indhaha ku dhuftay hadduu insaan yahay xayawaan buu noqon lahaa insaan buu noqon waayey haddaba xayawaan ma ah kama dhalanayso insaan buusan noqonin dameer buu noqon karaa maca wujuudi alxayawaaniya faras buu noqon karaa maca wujuud alxayawaaniya shimbir weynoo boon labood u qaatay ruux qoor dheer buu noqon karaa idan maxay xayawaanida u soo hadhay oo taaliga ahaa marka hore way ka caamsanayd shardiga lagu xidhay bay ka caamsanayd ayib inaad intaa fahanteen baan u malaynaya aan iskaga soconno sheekhu wuxuu yidhi inta ka tagnee wayahbutu taali taaligaa sugnaan taalina kee ahaa waa jawaabkii aye idaa lam yunaafi hadduusan diidin almuqadama oo shardiga ah oo wanaasaba markaa weliba munaasab uu u yahay taaligu iyo shardigu munaasab isku yihiin bilwla ay bilaxra waaba awlaaba isagaaba kaga fiican xukumka la raadinayo naxwu waxaad tidhi waxaa tidhi maxaan ku dhahday cafwan nicma alcabdu suhaybun low lam yakhaf illaaha lam yacsihi ayb waa xadiid mawquufa oo loo tiriyo muxuu ahaay cumar inuu ku yidhi suhayb cumar baa yidhi suhayb abu cubayd baa fi kitaab alhariib ku sheegay biduuni sanad mushkil xadiid buu ku sheegay wadaadka la yhahda ibnu qutayba biduuni sanad marka salim mawla abi xudayfa ayaa xadiidkaasoo kale u tiriyeen saxaabada qaar ku yidhaahdeen laakiin suhayb isagoo mawquufoon sanad lahayn buu ku yimaada fi kutub alqariib kan marka waa maxay waxaad tidhi nicma alcabdu suhayb intaa inama khusayso tan dambe weeye low lam yakhaf illaaha ilaahay hadduusan ka cabsan lahaynba lam yacsihi ma caasiyeen waa mushkila dhib badan waana su-aasha la weydiiyey ibnu teymiya xadiidkan baa sababka ahaaba asagaa loo diro la yidhi bal sheekhu ka jawaaba dhib badan tahay hunaa marka maxaan haynaa low lam yakhaf illaaha waa maxay waa muqadamkii waa muqadamkii ayib oo cadam اlkhawf ah lam yacsihina oo cadam اlmacsiyana waa taaligii wayahbut الtaali taaligii baa sugnaanoo waa maxay oo cadam almacsiye ah ataali huna waa maxay cadam almacsiya suhayb asagoon ilaahay ka cabsanayninba ma caasiyeen baa lagu yidhi maxaa yeelay cadam almacsiya waa xukumkii taaliga ahaa ama jazihii jawaabkii asbaabta dhalisa ayaa fara badan xishood alla aad ka xishootaa dhaliya waxaa dhaliya muxuu ahaayey ijlaal weyneyn aad ruuxa weynaynayso tacdiim alla aad weyneyn baa dhaliya cabsi aad ka cabsan ciqaabtiisi iyo naartiisi iyo cadaabkiisa keena cadamulmuqtadi baa keena mararka qaarkood adoon allana ka cabsanaynin xaggana aan xushoonaynin oo ilaahayna aan xurmaynaynin alla aan weynayn baa laga yaba inaad zinaysan weyd maxaa yeele xisaabta baan kugu olinba maxaad zinaysataa marka maxaa le markaas waa cadamu almuqtadi asbaabta marka keenta cadamulmacsiya way ka badan tahay ilahay inaad caasin weyd waxyaabaha keena alkhowf bas faqad ma aha saa darteed buu u sugnaaday attaali oo ah cadamu macsiyaة الlah suhayb ilaahay inuu caasiyo way sugnaan weyday asagoon allaba ka baqaynin maxaa yeelay wuxuu alla la caasiyi waayey hee weynan alla uu weynaynayo wuxuu alla la caasiyi waayey xishood uu rabbi ka xishoonayo marka waad fahanteen baan u malayn idan wayahbutu ataali waa masalo dhib badan wayahbutu ataali taaligaa sugnaan oo ah cadam almacsiya hadda inaad fahanteen bay la tahay wayahbutu taali baa sugnaan oo cadamu macsiyati suhaybin lilah ayib goorma idaa lam yunaafi lmuqadama hadduusan ka hor imanaynin taaligu muqadamkii la hormariyo cadam lkhawf ah matamiso ma aha iskama hor imanayaan ima dhihi kartid suhayb ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ka cabsanhayana caasin mahayo hadduusan ka cabsanaynina wuu caasin ima dhihi kartid waxaan ku leeyahay cadamu cisyaani اlcibaadi lirabbihim kuma xidhna keliya khawf waalidkaa marna waad xurmaysaa waad qadarisaa oo markaad nin weyna oday ata o aduba ka xoog badan tahay waxyaaba badan oo dhibsanayaad ka leexan waxaad oga leexanaysaa qadarin iyo weynan aad weynanayso ama xishood aad ka xishoonayso markaad yar tahayna usha meesha u tallaad ka cabsanaysa ma tahay mise ma aha marka waalidka amarkiisa inaadan khilaafin oodan ku dhicin wuxuu ku yidhi maxaa keena asbaab fara badan marka anugu aabbahay wuxuu ii diray xataa haddaanan ka cabsanaynin samayn mahayaad dhihi aabbahay wuxuu ii diray hee xataa haddaanan ka cabsanayne cafan wuxuu daai yidhi samayn mahayo xataa haddaanan ka cabsana oo maxaa jira de waan qadarinhaya waalid wey waa in la xurmeeyo xaq buu leeyahay marka suhayb waxaa weeye cabsidiisii iyo qiimo badnaantiisi iyo wanaaggiisa wuxuu keenay asagoon xataa milicsanin ilaahay ka cabsi yuusan ku dhacaynin macsiyo liasbaab minha xisho dartii weynayn darteed macnuhu iska cadyahaade marka kama dhexeeya isdiidid ilaahay inaad caasiyi weydo iyo inaad ka cabsan weydo isma diidahayaan adoonan ka cabsanaynin ayaadan caasiyeynin oo waxaadan u caasiyeynin asbaabka jirta oo kale oon ahayn khawfka falsafada miyaad fahanteen war caddaaday haddaydan fahmin idinkeedi intaalla ay markaan darsiga ka baxaa noqotay ilaahino bad kaloo baxi fiqi idii keentay sida raajixana waa macsiyo loo qorayo hadduu casmiyey maanicna uu ku yimid wuu casmiyey muqadimaad iyo wuxuu samayn karaan waa la yimid dembi baa loo qoraya sida raajixa ayib waa agga niyada ah agga niyada ah agga ficilka aan ahayn ayib marka waxaad kala soo baxday miya lm yfi baad kala soo baxday muhimaddu waa intaas xataa waxaan u keennay inaad un ku fahantaane shuqul kuma laha xataa inaad shee axmed ku fahanto baan ka rabaa low lam yakhaf illaaha ilaahay hadduusan ka cabsan lahayn lam yacsi ma caasiyeen liasbaabin wa mawaanica ukhra soo iskama caddo macnuhu waa intaa loo jeedo marka waa maxay wanaasabahu bilwla muxuu oga jeedaa marka intaasaa kuu dhimane wanaasabahu bilwla wuxuu oga jeedaa axadkii asagoon alle ka cabsanayninba caasii waayey haddaba macaasin hayaa weeye asagoo ka cabsanaya waa mihebal owla ninkii xishood iyo alla weynayn iyo alla ka cabsi ay isu raacday waxaa waa min baab alawlaa inuu macsiyaysto maba dhici karta wey wanaasabahu bilwlaa ee bilaxraa waa sidaa wey khowf oon jirin ayuuba alla caasii waaye weye hadduuba khawf jiro maxaad moodaa weye waaba ka sii fog yahay inuu alla inuu alla caasiyo saasuu u jeedaa naasaba bilowla waa iska baxti dhib badanoo rutiin lagu rafaaday aan ka socon aw bilmusaawaati wayahbut الtaali baa sugnaan ida lam yunaafi اlmuqadama wanaasabahu bilmusaawaati baa hadda ku qadar intaasoo dhan baad soo akhrin wayahbut الtaali baa sugnaan ida lam yunaafi اlmuqadama wanaasabahu bilmusaawaat ayib isla ekaasho ayuu munaasab ogu taaligu ogu yahay muqadamkaoo shardiga ah naxwu low lam takun rabiibatii bint umu salma umu salma tihi nebi maxamedow gabadha maabaad guursateed mise saxaabo kalea ku tidhi inaad guursanaysaan naloo sheegay low lam takun rabiibatii haddaysan noqon lahayn gabadhi ku soo kortay fii xijiri dhabtayda maa xallat lii ima bannaanaateen maa xallat lii waa taaligi ama waa jazaagi ama waa jawaabkii waxaa u taqaaneen low lam takun rabiibatii fii xijrina waa shardiga ama muqadamkii haddaba wayadbutu taali oo ah inaysan gabadhu u bannaanayn nabiga waa xurmatu binti ummi salama calaa rasuuli illah hada huwa taali xurmada iyo taxriimka waa sugnaanaya ayib muxuu u sugnaaday lianna asaga taaligoo xurmada ah iyo low lam takun rabiibatii fii xijri wax tanaafi ah kama dhexeeyo wax tanaafi ah kama dhexeeyo laakiin kownuhaa fii xijrihi kownuha fii xijrihi iyo kownuha ay tahay ibnatu akhin labadu waa laba sabab oo keenaya taxriimka cala almusaawaad gabadha waalkaa dhalay xaaraan bay kaa tahay midda rabibada ku ana fii xijri xaaraan bay kaa tahay marka waa musaawi musaawi weeye sababka meesha ka baxay jazaha ah ka kale uu ku sugnaaday iyo kaka baxayba waa waa musaawiyaan saasuu sheekhu hadda u jeedaa low lam takun haddaysan noqon lahayn rabiibati fii cafwan xijri maa xallad lii ima banaanaateen maxaa sababkii kale nabi allow sheeg innaha bnatu akhi min aradaaca waa walaalkay gabadhiisa xagga noogmada abu salama ayaa naas wada noognay wey oo iska cadda midaas marka wuxuu ka soo kordhay marka inay bintu umu salama nabiga u bannaanaan weydo cadamu اlxilli ama taxriimka jaaa min wajhayn jaaa min wajhayn inay tahay gabadh walaal ood adeer u tahay xaggana ay tahay xaaskaada gabadha dhasho adiguna aada soo koriso marka wayahbut taali oo xurmada ah إida lam yunaafi اlmuqadama wanaasabahu biاlmusaawaati inaha bnata akhi iyo low lam takun fii raabati waa siman yihiin shardigii meesha ka baxay iyo jazuhu hadda sugnaaday waa siman yihiin lakin muxuu ku sugnaaday sabab kaloo ku sugnaaday oo bilmusaawada iskaga socon ya waa xukm mucalla bcilatayn almuhim mid haddii lawakii kala shaqeeye wey aw biladwani wayahbut waxaa sugna ataali taaligaa sugnaan oo jaziha ama xugumkii ah ida lam yunaafi muqadama hadduusan diidaynin hardiga shardiga uusan diidayn isma diidayaan in aysan gabadhu rabe ku ahayn xaggana xaaraan ay kaa tahay macnaha loo jeedo waa ka inaad fahantaan baan rabaa gabadhu inay rabe ku ahayn oo shardiga ah iyo inay xaaraan kaa tahay oo jazaha ma isdiidayaan isma diidayaan ayadoon rabiba kuu ahayn bay xaaraan kaa noqon kartaa waxay xaaraan kaaga noqon kartaa gabadh adeerkaa dhalay weeye dayib ya cafwan walaalkaa dhalay weeye howlo badan baa xarimi kara marka tanaafi kama dhexay isdiid kama dhaxayso shardiga iyo taaliga oo jazaha ah tanaafigu waa sida waxa loo jeedo aw biladwan ويثبت التالي إذا لم ينافي المقدم وناسبه بالأولى وبالمساواة waa martay huna waa maxay وبالأdwani kasii litaa shardigii meesha ka baxay iyo jazuhu dhalin lahaa ayaa ka sareeya weeye jaza hadda sugnaanaya xugan meesha ka baxay ayaa ka xoog badnaan lahaa weeye kan hadda meesha jooga adwa naxw waxaad tidhi low intafat ukhuwat nasabi lam taxila lii baa tii walaalnimo nasab hadday meesha ka baxdo gabadhu xalaalba iima aha liannaha maxay waa ukhtii min aradaac xurmada ku sugnaanaysa radaaca waxaa ka xoog badan weeye midda nasabka waa adwan waa adwan kan hoose sababka sugaya hadda taxriimka oo radaacada ayaa wax ka hooseeya kii nasabkaa marka tanaafina kama dhexeeyo waxaad tihi maalan gabadhu haddaan nasab aanna walaala ku ahayn xataa ima xalaal noqoteen maxaa yeelay naas baan wada nuugnay isma diidahayaan wey xurmadina waa sugnaatay laakiin bisababin aakhar ayb marka shardigii oo muqadamka ah iyo taaliga aad suto waa maxay waa inay gabadhan xaaraan ka tahay guurkeeduna xaaraan kaaga yahay biradaac tanaafi kama dhexeeyo ti haddaad soo maraysin laakiin xurmadu waxay ku sugnaatay huna hadda sabab waxay ku sugnaatay ka hooseeye shardigii meesha ka baxay oo ahaa ukhuwatu nasab macnahan buu ujeedaa miyaanu yarfaan noo ka socon karaa ayib ay waay khayr allah ka dhow waa maslo dhib badan inuu naga badaayo aheedoo waxyaaba ka dhibir noo soo ururiya kaafu tashbiih iyo wax noo soo ururiya ahayd macnihii labaad buu sheekhu u gudba wuxuuhi watarid laakiin in badan baa yidhi waxyaabaha adag baa la akhriya si maskaxdu ay u furfuranto wuxuu yihi sheekhu watarid waxay kale ku timaadaa aydan low waxay ku timaadaa litamani qoomamayn cafwan rajayn iyo hunguriyeyn shay aad rajayso naxwu qowlihi tacaala falow anna lanaa karatan waxay ka dhigan tahay layta lanaa karatan shalaytee ma waxaysa ay noo noqoto ayb mar labaad madna la soo celiyo waxay kale ku timaadaa walcardi bandhig shay lagu bandhigo naxw low tanzil cindana fatusiiba khayran baad dhihi ma agta maad soo degto ayar ah, qaxwaysido yar shaahaysido xow ha degdegin marka bandhig wey hadalkan lama sii dhuujinayo sidii ree magaalkii baa loo hadlaya sidii reemudug ma aha reemuduggu taxdiidka wey hawshooda lambar afar wuxuu hi wa taxdiid taxdiid bay ku timaadaa shay lagugu caraabiyo waa طalab maca xahin weeye kalأwali cardiga horuu la mid yahay taxdiidku ilaa ana طalaba fiihi fi taxdiidi ashaddu waa ka daran yahy min cardi waa ka daran yahay macnahaas waa untaas qaala cambariyu buu yidhi cambariga waxaan u malayn inuu cubkuri yahay abulbaqaa cubkuri inuu yahay lannu ninka masaladan ka hadlay hawsha faahfaahiye waa asaga sharaxa markaan fiiriyana kuma sheegin cambari wax la yhahdo cubkuri buu sheegayaa kitaabkiisa ashaamil ninka adiibkaha naaxiga luqawiga ee xambaliga ahaa wadaadkii wey saasaan jeclaa inay tahay qaal eh, cubkuri wuxuu yidhi alxambali wa akaru maa yakuunu litaxdiidi markay u badan tahay low inay noqoto caraabiso noqoto muqtarinatan bima waa markay maa la xidhiidho maa markay gasho low maa baad dhihi low maa naxwu low maa ta'tinaa maad noo timaadeed noo timaadeed weeye hawlihii reer noo timaadeed fanukrima markaan ku karaamayno hmm. so sidaa ma ahayn aysha cabdiqaadir masaado nimakaas kuma ficladin dhabar caddaaday aan iskaga socono macno shanaad miya masookii cafwan masookii shanaad ma aha yacni wuxuu sheekhu rabaad low hadday taxdiid ku timaado inta badan markay taxdiid noqoto waxaa weeye markay raacdo ma ma lala xidhiidhiyo ya صaxiix fi suuraة اlxijr mi ahayd ahay macnaha shanaad wataqliil yarayn shaygaa la yaraynayaa wuxuun maad bixisid wey war ninkan walaalkaa ah ma isu xilqaant war wax ma hayo war haddaad doonto bal horta haa waad dhihi naxwu itaquu naara walow bishiqi tamra war naarta iska ilaaliyo iska xijiya jeex timireed baa allaha ka dhige saxaabi nabig gabadhii nabigu uu yidhi anigu kuma isu bandhigtay uu nabigu diiday kadib muxuu yihi saxaabi nabi allo anima u meheris nabi wuxuu yihi iltamis walow khaatama min xadiid faraati bireed fargashi bireed ba allah ka dhig uun raadi ayb rudu saa'ila walow bidilfin muxraq ruuxa saa'ilka magaan allah yidhi wuxuun bal gacanta u saara muxuu ahaaye allahba ka dhigo maxaan dhahnaa qoob ma aha iji baan rabaa ciddi baan rabaa dhilaan dhisha taa kore maaha qoobkan lagu istaagay ciddidiisa wey dilfiga hadda ya quraanjab ha noqoto adaba <laughs> waa sidaas ayib marka walow bishii tamr waa taqliil waxa lagu dirhayaa la yaraynaya wa minhu waxaa ka mida ah masaa'ilka muhiimka ah lambaa ka mid ah, bal shanta aan ku dayna shanta bana dhintay wa minhu waa lambaa ka mid a ah, linafyi اlmustaqbal lantada waad garanaysaa xarfu nasbin wa tawkiidin hawlaad sheegi jirteen nawaasib alficli bay ahayd linafyi اlmustaqbal mustaqbalkay anfinaysaa ficilka istiqbaalkay bay u diidaysaa ayib cafwan mustaqbalkii xaaladii udiyeysa mustaqbal bay ka dhigaysa naxwu lan nabraxa calayhi caakifiin ka zuuli mayno inaan dul gowrisannahay bahalka cijliga sanamka aanu samaysanay ayb idan intaa unbay ficilkana way nasbisaa istiqbaalna way faa'iidaysaa bimacnaa wayna anfidaa ficilka mudaarica ay gashay tukhalisuhu lilistiqbaali wa tanfiihi can ilxaal ayib markay ka anfida xaaladii haddana waxay anfinaysaa muxuu ahaayey waxay sugaysaa istiqbaalkii wixii kaleyna diidaysaa tawkiid ma la socdaa tartiib muxuu ahaay ta'biidna ma faa'iidaysaa tiibuu u gudbay oo niman uu ku radinaya wa amaa kownuha kownu lan tufiidu ta'kiida annafyi nafyigii in la adkeeyo la dhoojiyo ay faa'iidayso aw ta'biidahu weligii in laga dhiga ay faa'iidayso falaa yahbutu labadaa madhabba ma sugnaanayaan madhabka koobaad oo ah inay faaidayso towkiida nafyi xarfu nafyin wastiqbaalin baan dhihi jira soo maaha inay towkiid faa'iidayso zamaqshari baa kitaabkiisa kashaafka ku sheegay kashaafka ku sheegay inay faa'iidayso ta'biidna wuxuu ku sheegay kitaabkiisa alunmuudaj bacd nusakh weliba waadanba kutub nusakh kale waaba laga waayey bacd nusakh buu ku sheegay yaa midku ibnaalik radinaya weeye muxuu ah waman ra'a nafya bilan mu'abada faqowlahu urdud wasiwahu ucduda meeshuu odhan hayo weeye marka kitaabka alunmudaja zamaqshari uu leeyahay fii bacdi nusakh waxaa ku yimid ana lan tufiidu nafy التأbiid aw الnafy الmuؤbad fi الاstiqbaal inay towkiid faa'iideynna wuxuu ku sheegay kashaafkiisa labada macnoba sheekhu waa radiyey laakiin wadaadaa ku raacay ibnu caطiya tafsiirkiisa wuxuu ku raacay inay faa'idayso towkiid towkiidda nafyi ibnu khabaas wadaal waa ku raaceen intuba marka waa khalad maxaa yeelay towkiidkan kuma sii dagaalamayna waxaa inoo daran ta'biidkaa noo daran inayn ta'biid faa'iidaynin waxaa yimid qaydad badan baa qur-aan ku yimid nabiyullaahi cafwan ciise hooyadii maxay tihi falan ukalima alyowma insiyan lan oo ficil mudaaric gashay oo waxaa lagu qayday alyowma hadday tabiid faa'idaysa maxaa loo qaydahaya hadday tabiid faa'idayso fi lmustaqbal laga bilaabo hadda ilaa qiyaami saaca ilaa an yaria allahu adman hadday tahay maxaa loo qayday falan ukalima alyowma insiya ayb hadda ayaddaan somaynaa ka mid ah. waxaa kaloo lagu qayday bixaadiثa waxay dhhen lan nabrax calayh caakifiina xataa yarjica isdiidaysaaba dawaabaa la qaydeenba ayib ka zuuli mayno inaan dul joogi ilaa uu soo muusa noo soo noqdo uu ka soo laabto meesha alla ku ballamiyey taybid xaggee yaallaa ayib waxaa ka mid ah walan yatamanawhu abadan baa le hadday tabiid faaideen abaddan maa agge loo wadaa hadday ta'biid faa'iideyn abaddan maxaa loogu qayday ayib waxaad dhigi kartaa waa tawkiid waxaa lagu dhihi alaslu waa ma fi kalaami altasiis marka waxaa weeye qur-aanku waa radiyey fikerkaas muctasiliga warkiisa waa diiday isaguna wuxuu ujeedaa layidhi inuu ku dhega aayaddaas qaal lan taraanii oo yidhaahdo ru'yat ullaahi adduunkana waa mustaxiila aakharana waa mustail lanna lan tufiidu nafya aru'yati cala ata'biid halkaasuu u socdaa waa lasku baasha laisu sulxinhayaa ayb ya sheekh Mhm. siyaaqa keenhaya ma aha lan ma faa'iidaynin mhm, ya aadahay dhin taabiid bay faa'iidayn qaraa ku xisaabtan hagee laga keenay adiga inay ta'biid faa'iidayso luqada ka soo guuri ma haysid ayadahaad ku dhegtayna kuwaan kala hor nimid maxaa haysaa subxaan allah subxaan allah lan yakhluquu dubaaban macnaha qur'aanigaad ka fahamtay mise lambad ka fahamtay abada quraaniga macnaha qur-aanka yaad ka fahamtay may lan kuma faa'iidaynin leanna markaan isku hayna macno luqawi ah waa inaad ka keento naql carab haddaad keento marba ma yimaadeenba laakiin markaad lan u deliishatay lan taraani waa tufiidu ta'biid cadam ru'yat اllah waxaan ku leenahay ayadoo la qayday alyowm lagu qayday xili lagu qayday abadan la dabageeyey qur-aankao sii daa lan yakhluqu haddaad la timaado malan baa ku tustay mise usuulu shariica ku tusay abadan looma tusayso sheekh inaga daay baash asha igu sakharibina ka soco waxay leeyihin laadaa baa ka fiican bay leeyihin fi nafyi laadaa baa ka xog badan bay dheheen niman baa ku dagaalamay muhiimaddu waxaa weeye shubadii uu wadaadku waday shuba aan jirin weeye ama markay u yartahay daciifa oon lagala hor iman karin nusuus shaarici wa adilat kitaabi wasunna wa minhu waxaa ka mid a ah, waxyaabaha loo baahan yahay ma man baa ka mid ah tashtarikaani fii macaan ma iyo man macaani badan bay iskugu yimaadaan man ma maana xarfi bay noqotaa iyadoo man waxaan ismaba noqotaba amaa ma marna ism bay kugu noqon marna xaraf bay noqon marka way kala tegi doonaan macaaniday wadaagahayeen buu sheekhu u gudbay lishari maa shardiya iyo man shardiya ah shari bay faaideen naxwu maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha maa nansakh marka waa ma shardiyaa ah wey ma nasakhna aayad ama nabiga ma halmaansini iyo rususha ilaa hadday dhacdo mid ka khayr badan ama lamid aan la imanayna waa maadi mantina waa maxay man yacmal suuan xumaan ninka sameeyey yujza bihi waa lagu abaalmarin ayib marka shardiga ay ka hadlaysa marna zamani buu noqdaa marna wuxuu noqdaa hayru zamani tan hadda waa tii hayri zamaniga ahayd maa nasakh min aaya xilli lama sheegin xilli lama sheegin ayadoo marka zamani ana suuraة tawba fama staqaamuu lakum faاstaqiimuu lahum waa al intay idiin toosan yihiin ee cahdiga ilaaliya mudday ka hadlaysa macnihiisa labaad walistifhaam bay ku wada yimaadaan maa istifaamiya iyo man istifaamiya naxwu wamaa tilka biyamiinika ya muusa nabi muuse waxaad gacanta ku haysa muxuu mantina faman rabkuma ya muusa waxay kaloo ku yimaadaan wanakiratayni mawsuufatayni ma iyo man nakiratayn ah oo weliba la sifaynayo naxwu waxaa tidhi marartu waxaan soo maray bima ay bishayin wey bimaadahuna waa nakiro nakiro ma tahay haddana waa la sifayn waxaa leeyahy shaygaasoo mucjibin aw mucjabin laka adiga kula aad kuu jecelo kuu bogahaya ayib ama adu aad u bogayso mucjabin laka marka waa sifadii maadun hadda waa nakira mawsuufa shayin baad gelinaysaa ayib marka nakiratayni mawsuufatayni marartu bimaa ay bishayin mucjabin laka ayib adiku cajab gelinhaya wa biman baan soo maray wa marartu waxaan soo maray biman marka maxaan dhahaynaa ilaman shaksi baan ka dhigaynaa shaksi baan markaan ay bishaksin birajulin oo kale ka dhigan tahay kaasoo yucjabu laka mucjabkiyaa ogu badl noogu dayn waayeyba yacjibu laka adigaa kuu bogahayaan soo maray muhimad waa maxay labadu waa nakiratayn waa laba ismi oo midna waa bimacnaa shayin oo waa maada midna waa bimacnaa mxuu ahaay shaksin aw rajul oo kale kadibna jumlada ka dambaysana waa sifa lima waliman kadib ayib waxaana marka musawiaadkii ibn maali way ku dirjee musawiqaadka keena in mubtada nakira laga dhigo waa maxay tacajubka ku jira ayaa sawaqahaa lian takuuna mubtadacan aan iskaga socna macnaha afraad waxay noqonayaan wa nakiratayni taamatayn way kuu qadaran tahay sookuma dhe nakiratayni mawsuufatayn nakiratayni bay maa iyo ma noqon hayaan aan la sifayn oo isku filan ayib taamatayn naxw waa maxay nicma maa sanacta mada huna waa tacajubiyay noqonaysa aade nicma waxaa qiimo badan maa sanacta waxaad samays alla yaa badana oo qiimo badna marka uma baahno in la sifeeyo waa taama ayb aw waxaad dhehaysaa waa nicma man huwa fii sirin wa iclaan nin buu ku bannaan yahay sir iyo saaqba fadhi faq iyo fagaaraba marka ayadaa taama markaa macnahaasay ku timaadaa nakira taama nakira naaqiso marka u baahanaysa in tilmaamo oo wasfi la raaciyo macnihii shanaad wamawsuulatayni man iyo ma waxay ku yimaadaan bimacnaa aladi mawsuulatayn alladii bay ku imanayaan naxw waa maxay maa cindakum ay ayladii wey waa ma oo bimacnaa alladii isma mawsuul oo kala noqotay wamaa cinda allaahi baaq ilaahay waxa agtiisa ana waa raandhiiso waa waarahaya kiinina waa baaba ahaya wtati way timaadaa maa way hadda la soco hadda wuxuu u gudbay maa buu u jeedaa faqad oo keliya faqad maa keligeed waxay ku timaadaa linafyi bay ku timaadaa man kuma timaado wa zaa'iday ku timaadaa iyadoo zaa'idana maa way timaada oo xarfiye ah xarfiye ah wa aqsaamuhuma aqsaamu zaa'ida wannaafiya kaiiratun way fara badan tahay fi اlcarabiyati naxwada xaggeeda walaa nuawilu biha hauna waba ku dheerayn mayno dhowr nacbay nafyiga ugu timaada dhowr qaabna ziyaadada ugu timaada waa ma alxarfiya amaa man iyo maagii ismiga ahaa uu kusoo hormariyey wixii suuragal ahaa wa minhu waxaa ka mid a ah xuruufulmacaanida muhiimka ah waxaa ka mid a ah min bilkasri ixtiraas buu rabaa inuu manti aad ku khaldanto ka baqaaya min tijaarada ahyd dee xuruufta jaar ku jirtay waxay ku timaada macaani badan sheekh wuxuu ka sheegi doonaa taqriiban ilaa labiyo toban macnuu sheegi doonaa labiyo toban macn wayna macna badan tahay mintaas libtidaa ilghaaya yoolka bilowgiisay ku tusaysaa falku iyo hawshii aad sheegtay ka warantay meeshay ku aadanayd meeshay ka bilaabatay hadalku meeshuu ka kacay falku meeshuu ka kacay ayay kuu libtidaa ilghaaya ujeeddadu bilowgeeda haayada bilowgeeda fi lmakaani kaiiran waliba ibtidaay waxay faa'idaysaa markuu makaan yahay falku wuuu ku tacaluqay naxw waxaa tidhi min almasjid اxaraam aamdu lah subxana ladi asra bcabdii leyla min ficilkii xaggee ka bilowday min almasjid اlxaraam israaga halkaasaa laga bilaab marka waana makaan haddii masjidku waa makaan libtidaai اlghaayati fi اlamkina kaiiran bay ku timaadaa aw الzamaani libtidaai eh, alghaaya الzamaaniya eh, ku timaadaa qaliilan wax yar buu naxw hadii min أwali ywmi wargoormaad horta aad timid min awali yoma goomaad bilowday min awali yomin ayib baad odhanaysaa lamasjidun usis cala taqwa min awali yowmin qolyaana diido yidhi ma keento ibtidaa lhaaya fi zaman ma keenta niman baa ka dagaalamay aan iskaga tagno inta badan markay marka ibtidaa lhaaya tahay oo makaani ah ilaabaa daba dhacda min almasjid اlxaraami ila almasjid اlaqsa ayib way daba dhacdaa mararka qaarkood mararka qaarkoodna waxa laga yaba dhan wadaadu inaysan dabagelin acuudu billaahi maxaad dhihi min ashayطaan الrajiim xageed haayada ka bilowday shayطaan baad ka bilowday inaad ka magangelaysa alle wamaca dalik ilaa ma daba dhicin acuudu billahi min ashayطaan الrajiim ilaa ma sii socoto marka laakiin marka hore waan ku badan tahay may wax laazima ma macnaha saddexaad wuxuu uhi walibayaan اljinsi jinsiga in la caddeeyo shay caam oo guud in la caddeeyo way ku timaadaa calaamada lagu garto inay jinsiya tahayna ama bayaanljins ay tahayna waa in ayada horteeda alladii ay geli kartay dhe ayada horteeda waa an yasixa wadcu alladii qablaha naxwu fajtanibu rijsa min alawthaan fajtanibu ka dheeraada arijsa xumaha la yidhi ka dheeraada waa jinsi good alladii huwa alawthaan baad dhigi kartaa soo maaha meesha min waxaad gelin kartaa alladii wacalaamatu kownaha jinsiya bayaaniya waa maxay waa sixatu wadci alladii qablaha ayb in la gelin karo alladii huwa alawthaan waxay kaloo ku timaadaa weeye way tabciid bay ku timaadaa naxw minhum waxaa ka mid a ambiyada man kalama allah waa kami kulligood mmid mid bar baa ka mida w walitacliil cilayn falka la cileeyo ama la sababeeyo ku timaadaa yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciqi ay liajli sawaaciq hanqarhka iyo unkadka awgii iyay dhagaha u gashanayaan faraha u gelinayaan wاlbadeliya bedel bay ku timaadaa ayib waxaana calaamad u ah meesheedaa bedelaa dhici karta ayada minta meeshay taalla bedele ku bedeli karta naxwu qowli tacaala aradiitum biاlxayaaةi اdunya nolosha dhoweyd miyaad ku raali noqoteen min alaakhira ay bedel alaakhira ayib macno lixaad qiila waxaa l waxay kulay tustaa intihaau lghaaya ibtidaau lghaaya somalilan dhammaadkana way tustaa falkii meesha ku dhammaadayna way tustaa qiil baa wamuila waxaa lagu miaaliyaa intihaau lghaayaha binaxwi qowlika aad ra'aytu lhilaala bishi baan arkay ru'yadii waa falkii xaggay ku dhammaanaysaa min daari daartayda ayaan ka arkay min khalali الsaxaabi daruurta daldaloolkeedaan bishii ka arka daruurihii ishayey saa markay u ka dhaqaaqayno in yar ay bannaanaatay yaan isha la helay bishi aan arkay marka ru'yada waxay ku dhammaatay khal saxaab min khayl saxaab ta hore ee mindaari waa maxay waa haayadii waa ibtidaa lhaayati ahayd wey midda hore middan dambe min khayl saxaabna waa ti intihaa aay ahayd labadu iskugu kaa keenay ibtida aay intihaa aay isu keenay wadaadka sida muuqanays wa fiihi nadarun far baa ku gudan wadaaddaa diiday ilan qiil horaan ba ku yidhi saasuu wadaado badan baa diiday waxba kama jiraan waxaa weeye kulli wash waa ibtida aay oo meesha yaalla toddoba walitansiisi اlcumuumi cumuumka in la caddeeyo oo lagu dhajiyo afka ayay faaideysaa wahiy daakhilaة alى nakir tasiiscum waay faaideysaa markay nakir gasho markay nakiro gasho tasiis cumuum lafdigu caam buu faa'iideyn lahaa laakiin waa caam daahir ah min marka lagu kordhiyo caamkii qaci buu noqon nas buu noqonaya naxwu maa jaaanaa min bashiir waxaa la iska dhigi karay maa jaaanaa bashiirun haddaad marka tirado maa jaaanaa bashiirun bashiir nooma imanin waxaad raacin kartaa bal bashiiraani waxaa dhici karta inaad anfinayso oo nafigaada ma aad uga jeedo hal halnin ima imanine labaa ii yimid marka wuxuu iska ahaa caam muxtamila ah oo daahiro iska ahaa min markaad geliso laba iyo hal iska waxna aan aragna ma jiro wey maa jaaanaa min bash dige kow iyo kun midnamaan arag wey marka nasad maxay caddaysay cumuumkiibay dhiraandhirisay caddaysoo bannaankaa soo dhigtay macnahaasaa loo jeedaa hal tuxisu ma dareemaysaa minhum min axad nafs alqadiya wey aan iskaga socono wasiida fii nafyin wa wajarna kiratan kama libaaqin min mafar meeluu dhihi jiray wey wadaadkii ibnu maaliga aan iskaga socono laa tudrab cafwan miaalkan inoo bilaaba miya hal tuxisu minhum min axad laa tadrib min axad baa ku fiicnaan lahayd haddee aniga laa tudrab baa ii dhigan laa tadrib min axad ya soo isku kitaaba madowmanin kulligeen ayb laa tadrib axadan bay horaan iska ahayd marka min axad waxay soo dhoojinaysaa ayb sideed toddobaad mise waa sideedaad sideedaad walfasli kala bixin bay keentaa in laba shay la kala saaro laba shay oo isku did ah ayay isbarbardhigi labada lid mid ka dambayna geli ka dambay gashaa naxwi qowlihi tacala wallaahu yaclamu lmufsida xumaan wadaha allaa og min almuslixi wanaajiya alla ka ogwey way kala socday muslix mufsid yayna gashay kii dambe wa bimacna albai bay ku timaadaa bimacna alba bay ku timaadaa ayib yanduruuna min طarfin khafiy mintaas hadda waxaan dhahayna maca alba biarfin wey biarfin badaa marka tay noqonaysa ma tii isticaanada mise waxaa weeye tii ahayd ii sheega muxuu ahaa aynu ku bilownay ilsaaq tee wey tee u eg baabul isticaanay u eg tahay macnihii tobnaad wfii bimacnaa fii bay ku timaadaan naxwu qowli tacaala aruunii maada khalaquu min alardi macnida waa maxay khalaquu fi lard ayb wale waxay dhaheen waa calaa baabiha weeye sideed lagu daayo ila min baan joognay soo hadda min mana wadin bimacnaa fiyaan laga dhignay sidaa loo daayo arunii maada khalaquu min alardi dhulka xaggiisa iga tusa wey waa ibtidaal haaya iga tuso dhulka cirkiskaba daaye waxay abuureen dhulka iga tusa fida yaan la adan wadaaddaa odhanay aan ka socon laakiin alimaam shaafici waa laga soo guuray inuu yidhi min bimacnaa fi bay ku timaadaa miaalkeeda waadixana fii suurati nisa ka daya fain kaana min qowmin caduwin lakum wahuwa muminu min qowmin taasi waa fii qowmin ninkii la dilay khaaan loo dilay hadduu yahay min qowmin fii qowmin baa loo jeedaa bidaliil asag gooni baa loo sheeg wahuwa muminun marka ayaddaas baa ku cad bay yidhahdaan wadaaddu inay min ku timaado macnaa fi wa cinday ku timaadaa cinda oo macnii koo iyo tobnaad ah bimacnaa cinda naxw lan tuغniya canhum amwaaluhum walaa awlaadhum deeqi mayso hantidoodu iyo ubadkoodu min allaahi shay-an waa maxay cind allaahi shay-an ilahay agtiisa waxba ka tari mayso wa calaa bay ku tamacnayn labiyo tobnaad weeye naxwu wanasarnaahu waxaan oga gargaar nabilaahi nuux soo ma ahayn min alqowmi aladiina kadabuu biaayaatina mintaasi waa maxay waxaan leenahay wanasarnaahu cala alqowmi qole waxay leeyiin maye ficilka nasara ah ayaa waxaa la dhansiiyey macnaa manaca waxayna ka dhigan tahay wamanacnaahu e min alqowmi اladii min meesha waxay u timid ficilka ka horeeya ayaa wuxuu wartaa macnaa manaco wataa manacana min bay ku dhaqaaqdaa ay ku gudubtaa marka wax isbedelay ma jiro tadmiinkana ka fiican dariiqadan ay basriyin isticmaalaanoo in xuruufti leedo yanubu bacduha can bacdin لأn waa majaaz iyo xaqiiqay noqonayaan in la yidhahdo tadmiinka ayaa ka wanaagsan لأnna التصرف في الأfعاaلi ayaa أwsacu min التصرف في الxuruuf ayay yidhaahdaan minhu waa kamid baa loo baahan yahay hal baa ka mida halay maxaad ku timaadaa macaani badan bay ku timaadaa waxayna khuseyey keliya hadda lialab tasdiiq اlijaabiy lialab atasdiiq اlijaabi tasdiiq salbi aan ahayn xugum baad raadinaysaa dhacdo fal baad ruuxa weydiinaysa iijaabi ah oo nafyi aan ahayn la tasawur tasawur hadda waa soo marteen baa malayn mufradaad magacood iyo shay macnihii laguma weydiiyo hal looma isticmaalo iyo wala tasdiiq asalbi iyo xugum manfi ana looma isticmaalo ayib hal jaaa zaydun baad raadinaysaa jaaa macnaheeda ma weydiinaysa ruuxi oo tasawur ah zaydun macnihii ma weydiinaysa oo tasawur ah. waxaad weydiinaysaa falka xukumka ma dhacay majiiaasi marka waa lialab اtasdiiqi aliijaabi loo isticmaala hal jaaa zaydun baad dhihi hal jaaa camrun baad dhihi waxaad odhanaysaa hal kada wa kada xaraamun waxaad ku raadinaysaa marka shay hubuuti ah oo ijaabi oon manfi ahayn laakiin weliba tasdiiq iyo xugum ah nisbadaasaa lagu raadiya laakiin manfi lama ogolo dhihi maysid hal lam yaqum zaydun hal yaqum zaydun ma dhahayna maya marka saas atadiiqa salbi saas ujeedaa macaani kale way ku timaada qolya manaa qad bay ku timaadaa hal ataa cala linsaani qad ataa cala insaani maye hamsa qadano korsa aqad ataa weeye muran badan baa ka taagan intaasaa ugu roona hal eh bal oyada ku gaabso wa minhu waxaa ka mid a ah, waxyaabaha loo baahan yahay alwaaw alcaaifa wowdii cadafka keenaysay oo limuطlaqi اljamci macuufka iyo macuuf calayga in la uruuriyo unbaa loogu talagalay keliya madaahib badan baa ku jira waa lagu dagaalamaa madaahibta wuxuu ku anfinayaa nafyigiisa uu yaqaanay falaa taktadi tartiiban walaa maciyatan wadaaduu baabi'inaya madaahib dhowr ah oo lixa u caansan madhabka koobaad ee mashruuca waa midkan tartiib ma faa'iidayso macduufkii macduuf calayhi inay kala dambeeyeen haddaad tirahda matalan jaaa camrun wa zaydun baa tiri aw jaaa zaydun wa camrun waxaa dhici karta sidaa haddaad u shata inay kala dambeeyeen waxaa dhici karta inuuba camir horeeyey zaydna dambeeyey waxaa dhici karta isku marba inay soo joogsadeen muhiimaddu waa maxay zayd iyo camar bay ku kulminaysaa wowdo ficilka majiiga ee imaashaha ah limuطlaqi اljamci bayna almacduufi wاlmacduufi calayhi fi اlxukmi oo imaashaha iyo wixii la halmaala madhab baa wuxuu leeyahy tartiib bay faa'iidaysaa wabihi qaala jamaacaة min الnaxwiyiina wاladabiyiin wاlbulaqaa shaaficiyana calankayba u qaadeen rag badanoo shaaficiya ah, aad u difaaca ilaa loo tiiriyey jumhuur shaafici inay sidaa qabto loo tiiriy mararka qaarkood falaa taqdii tartiiban tartiib ma keenayso tartiib ma keenayse mudaqljamc inay kala dembeeyeen ayb shaaficidu waxay ku dhegeen yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum waa laysdaba dhigay siday ahayd weysadu baa la fayliyey wuu baa lasii tartiib yaa ayuha ladiina aamanuu rkacuu maxaa daba yaalla hadda wasjudu meelgeeyay dheheen waata baashu tartiibba faaidaysay aayaday daldaleen noocaasoo kale axaadiid cargawaa ayib ina safa walmarwata safa laga bilaabo marwana xigtay dheheen waata marka way daldaleen marka waxay leeyihiin marka tartiib bay faa'iidaysaa laakiin iyaga shaaficiyada muxaqiqiintoodu way ka garaabaan waxay leeyahay hawshu shaaficina kama sugno alimaamu shaafici kama sugno inuu yidhi wowd waxay faisaa tartiib kama sugno istidlaalaad uu leeyahay oo fiqi ah oo qur'aani ah oo xadiidi ah yaa laga istimbaaday taana waa khaa ayib waa khaa lanno inuu maaakhid kala iskadaa dhici karta walaa maciyatan ma faa'iidayso qole waxay dhaheen jaaa zaydun wa camru haddaad tidhahdo waxay faa'idanaysaa isku mar bay soo joogsadeen maysan kala dambaynin garba siman bay ahaayeen qolyaa ku tegey waa laga diiday naxwu jaaa zaydun wa camr yaxtamilu waxaa suuragala qablahu qabla zaydin inuu camar yimid wa bacdahu bacda zaydin inuu yimid wa macahu maca zayd intuba inuu yimid waa dhici karta madhabka afraadna waxay faa'iidaysaa tartiib bay dhaheen xayثu yastaxiilu اljamcu alwaaw tufiidu tartiiba bayna almacطuufi wاlmacطuufi calayhi goorma xiina yastaxiilu اljamcu bay yidhaahdeen ka qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu haddaad tiraa aayadu muطlaqu ljamci faa'idaynaysa suuragal may dhaheen waa mustaxiil waa inay rukuucdu horayso sujuuduna ay xigto marka ayada madhabka shanaadna wuxuu yidhaahdaa hadday gasho bayna ajza shay ajzaadii shay gaballa leh hadday wudu lagu xidhiidhiyo ayb ashyaadaana ay xidhiidh ka dhaxeeyo idaa kaanat idaa dakhalat bayna ajzaain baynaha irtibaaun waxay dhaheen tufiidu tartiiba ka aayat alwudu aayat alwudu waa maxay waa weji la dhaqo oo gacmo la dhaqo oo madax la masaxo oo laga lamaydho weeye waa ajزaa acdaa اlwudu bay loo xidhiidhiyey bayn اlacdaana waxaa ka dhexeeya irtibaaط oo haddii xugun baa ka dhexeeya dhaqitaan ah wali halkaasay la mareen rag badan baana rajaxa xanaabilo badan baa hawshaa rajaxay ayb waxay leeyiin qur-aanku markay sidaa la fiiriya axaadiistu ajزaada tartiibku ka dhexeeya ajزaada mxuu ahaayey irtibaadku ka dhexeeyo hadday wow lagu xidhiidhiyo markaa tufiidu aلtartiib qole waxay dhaheen maya aan dhahano waa madhabka lixaad aan ku dayne tufiidu tartiiba fi lmufradaati la fi ljumal haddaad jumal isku cadafto wowna isticmaasho laa tartiib muطlaq اljamci wey laakiin haddii mufradaad aad aad isticmaasho jaءa zaydun wa camru wa cabdullaahi wa cali aad tidhahdo waxa way dhaheen sidaa ay isu daba yaallaan yay u kala horeeyaan wallahu aclam